bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuqi akhiruhm shaykhuna الshaykhu صاlح bn cbd لlah cusaymin غafar allah lah wlahm جamiعا biisnaadi kuli minhm ilى sfami cayna can cmr dinar can abi qabusa mawla cbdالlah bn cm caas can cbdالlah bn cm caasi radi allahu tacala anهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraximuun irxamhm الرaxman irxamu man fi lardi xkm الsma wmin daraa'iq raxmat raxmat lmucalimiina bilmutacalimiin biiqraa'im usul mutuun khaasatan usul xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayh sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin yafuuz bisacaadati alcajil alaajil fahada huwa almajlis athani wahalaahuun min majaalis iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim sunna nabowiya fii leylati alithnayn athaamin walcishriin min shahri muxaram cami alfin wa arbacamia wa arbaciin lhijrati lmustafa sala allahu calayhi waali wasalam ضمن سلسلة دروس xadيiث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم bda في kتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في الqول والcمل إنه سميع مجيب الدعواaت mجliskan oo mجliskii labiiyo sodonaad ee majaalis dulmarka isharaxa ka koobnay kitaabka macaalim الsuna النabowiya habeenkan waa habeen isniin ah sideed iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol iyo afartanka jirada nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslem waxaan kusoo jirnay kitaab التafsir suurat zumar ayaan kusoo jirnay qowluhu tacaala ayaan halkaa ka bilaabayna insha allahu tacaala qowluhu tacaala qowlka alle uu yidhi wamaa qadaru llaha alla ma ay weyneynin xaqa qadrihi weyneintiisa dhabteeda iyo sida xaq u lahaa ma ay weyneynin ayuu marka imaamka xafidahullah halkan u baabaystay ama faqro uu ka dhiga weyaan xadiid todoba boqol iyo todoba iyo siddeetanaad todoba iyo afartanaad xadiid todoba boqol iyo todoba iyo afartanaad can cabdilahi bn mascuud waxaa laga wariyey radia allahu tacala ardaa qala wuxu cbdullahi bn mascuud jaa waxay mid xabrun mufti oo meel axbaari muftiyada yahuudda ka mid ah ilaa rasuulilahi u yimid sal allahu alay slam alxabru daa'iman waxay u yaqaanaan culimadii ahlu kitaabka loo yaqaana khaasatan kuwa yahuudda u badan jaa xabrun mufti ayaa yimid oo ahlu kitaab ah oo meel axbaari muftiyaalka reer ahlu kitaab ka mid ah ayaa u inna annaga najidu waxaan ku helaynaa kitaabihii annagana uula soo dejiyey ana allaha alla weyne yajcalu inuu yeeli asamaawaati todobada samadood calaa isbic far uu alla dul dhigi doono ood fal waxaa dusheeda saari doono farihiisa ka mid ah kow ana allaha alla weyne yajcalu inuu yeeli doono asamaawaat samooyinka calaa isbicin far dushood inuu saari doono ama uu ka dhigi doono dhigi doono wlaraadiina dhulalyaalkana calaa asbicin far uu saari doono washajara geedahana calaa asbicin far uu saari doono walmaaa biyahana wathara iyo mxuu ahaa carada qoyanna calaa asbicin far uu saari doono ama carada guud ahaanba wasaa'iru khalaa'iqi khalaa'iq inteeda soo hortayna calaa asbicin far uu saari doono fayaquulu kadibna rabbi uu dhihi doono ana almeliku anaa boqor ah fadaxika nabiyu nabigan wuu qoslay sala allahu alay wslam xataa badat ilaa ay ka muuqata nawaajiduhu gowsdambeydkiisa nawaadijta gowsdambeydkana waa la yidhaahdaa gowska miciga ku xigana waa la yidhaahdaa gowsaha wixii miciga ka dambeeyo dhammaan waa lagu magacaabaa intaba weyaan laakiin culimadeenu waxay dhihi jireen nawaajidka waa gowsdambeydka ay dhihi jireen ama gowskan loo yaqaano muxuu ahaa dirsi alcaqli waayahay yaa muxamedu muxamedow ina anaga najid waxaan helaynaa ana allaha alla doona asamaawaat samooyinka calaa sbicin far waalaradiina dhululkana calaa sbicin far washajara geedahana calaa isbacin far wasamaa biyaha iwahara calaa isbacin far uu saari doono biyaha iyo muxuu ahaa rayska qoyan wasaa'ir alkhalaa'iqi khalaaqdinta soo hortayna calaa isbacin uu saari doono uu yeeli doono fa kadib inuu dhihi doonaa ana almeliku anaa boqor fadaxika nabiy nabigan wuu qoslay sal sl xataa badat ilaahay ka muuqata nawaajiduhu gowsdameydkiisa uu ka muuqdo weeyaan tasdiiqan isagoo rumayni liqowli xabri muftiga qowlkiisa rumayna weeyaan uma intaa kadib qaraa rasuula nabigan wuxuu aqri sal slem qowlka allow ayuu akhriyey wamaa qadaruu ma aynan weynaynin oo ma ay qiimaynin allaha alla weyne xaqa qadrihi qiimayntiisa iyo qadarintiisa sida uu mudnaa ma ay qadarinin waalardu arladana jamiican dhammaanteed qabdatuhu qabashadiisa ayay ku sugan tahay oy ahaanaysa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama wasamaawaatu samooyinkana matiyaatun waxaa lagu duubay biyamiinihi alla midigtii subxaanahu watacaala subxaanahu alla weyne ayaa nasahan oo ka hufan xumaanoo dhan watacaala isaga ayaa sareeya camaa yasifuuna waxay ku yushrikuuna ay la wadaajinayaan ilaahay wuu ka hufan yahay wuuna ka sarreeyaa weeyaan marka aayaddaas qur-aanka wamaa qadarlah xaq qadrihi ninkaas xabriga ah oo ahlu kitaabka ah sidii kutubada ku taallay uu sheegay nabigeenana sal alla alay slam qosolka u qoslay tasdiiq iyo rumay inay tahay ayuu cabdullahi bn mascuud cadayna radia allahu taala anu ardaa marka sifaadka allah subxaanahu wa tacaala uu isaga sheegtay ama uu nabigiisa u sheegay annaga waxaa weeyaan wax kale oo naga khusaya ma jirta inaan nusadiq wanu'min wanusallim inaan u hogaansano inaan rumayno inaan isdhiibno waxaan ahayn oo noo yeelo lama arka weyaan ibac marka la yihahdo far waa isbic u qalanta lilaahi jala wacala waa mid alla u qalan subxaana wa tacaala marka yad la yidhaahda waa mid alla u qalan subxaana wa tacaala marka xayaat iyo nolol la yidhahda waa mid alla u qalan subxaana wa tacaala markii la yidhahdo waxaa weeyaan qadam la sheego waa mid alla u qalan subxaana wa tacaala markii istawaa iyo kasaramar la sheega waa mid alla u qalan subxaana wa tacala istawa alla u qalma weyaan wahaakada annaga marka baabka isaga laba shay unbaa nagaga muxuu ahaa naga nagaga aadan inaan rumayno laba shay inaan ka ilaalino labada shay maxay yihiin altakyiifu waltashbiih oo halana iyo altaxriifu wاltaciil labadaas inaan ka ilaalino altakyiif in kayfiya sidaasu alla ugu ekaaday ama ugu sa ugu sarreeyay mxu arshigiisa ugu saremaray carshigiisa amaba gacanta alle kayfiyadaas ay leedahay amaba khalqiga lagu shabaho khalqiga gacantiisaoo kale la yidhaahdo baabkaas in laska ilaaliyo waa halis weyaan khatar waa jaanibka labaadna adtaciilu in sifadiiba la inkiro amaba taxriif waxaa weeyaan taxriif lala imaado oo la bedelo istawa oo kale lagu fasira istawlaa uu la wareegay istawa waxay weliba soo daliishadeen istawa bishrun al ciraaqi min hayri istawlaa bishrun cala ciraaqi min hayri sayfin walaa damin mihraaqin ninka bishir la yihahda ayaa wuxuu la wareegay raaq isagoonan dhiigina daadinin seefna aanan siibin marka waxay leeyihin istawa bimacnaa istawla wuu la wareegay wa ya cidda ka horreysa saasay ku fasiraan lakin wax ka jira lama arka arrinta ayada wax ka jira lama arka weyaan lidalika alimaam malik waa taqaana qisada macruufka ahayd oo ninka u yimid oo weyd istawihi kadibna uu yihi istawaha waxaa la yaqaano kayfiyadan waa majhuul in lisweydiiyana waa bidca weliba adiga khaasatan inaad ahlu bidcatan arkaa albaabka laga saaro yidhi waa la buriyey majliskiis buu ka fiijiyey raximullah raxmatan waasica marka sifada alla markii aad maqasho salim isdhiib bas adi baabka hagelin adigaan is aqoonin alla maxaad ka taqaanaa marka sifo alle adaan xataa isfahmi karin is aqoonin waxaa tahay nacam suuratu haafir suuratu haafir ayaa halkaan aan ka bilaabaynaa ama hada maxalu bayaaniha weya qowluhu tacala qowlka alla yidhi wa axyaynaa waxiitana natayn waxiitana rabbi waadna noolaysay inatayni mar labaad ama laba jeer xadiidka toddoba boqol iyo siddeed iyo afartanaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyay radi allahu taala arda fii qowlihi caza wajel qowlka alle tafsiirkiisa wuxuu yidhi rabbanaa amatana natayn waxyatana natayn rabbanaa rabbiganagow amatana waxaadna dishay itnatayn laba jeer waxyatana waxaadna noolaysay itnatayn laba jeer qaala wuxuu yidhi hiya iyada milu alatii fi lbaqara suuratulbaqara tan ku jirta ay la macno tahay la too tahay weeyaane oo tay ahay taas ayada wa kuntum aad ahaateen amwaatan kuwa muxuu ahay meyta fa axyaakum kadibna rabbi uu idin soo nooleeyey uma intaa kadib yuxyiikum yumiitukum rabbi uu idin dili doona uma intaa kadib yuxyikum idin noolayn doona uma intaa kadib ilaahi ila allah alla weyn xaggiisa turjacuun usoo laaban doontaa weyaan yacni qofka allataa cala linsaani xiinu min addahri lam yakun shayan madkuuran inteenna ninka noga cumriga wuxuu le sideetan sanaan jira ka hor xaggeed jirtay konton sanaan jira oo xaggeed jirtay meyd waxaana jirna waa lagu nooleeyey caqli iyo samci iyo basar iyo dadnimo iyo wax badan baa lagu yeelay iyo hime iyo wax badan kadibna haddana waa lagu dili kulli kullu nafsin daaiqat lmowt kadibna uma ilayna turjacuuna weyaan kadibna gadaala alla xaggiis lagu soo noqonay oo waa lisnoolayni intaa weyaan waa xeetanatnatayn macnihiis waa saas ayuu kala joodaa weyaan xadiidka todoba boqol iyo sagaal iyo afartanaad can ibni cabbaas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma fii qowlihi tacala qowlka alle markuu fasirayey rabbanaa rabbig annagoo amatanaa waxaadna diidishay inatayn laba jeer waxaytana waxaad nololaysa inatayni qaala wuxuu yidhi axyaahum alle wuu nooleeyey ayagoonan jirin min cadam walam yakunuu shayan waxbana aynan ahayn uma intaa kadib amaatahum rabbi wuu dilay uma intaa kadib axyaahum alle wuu soo nooleeyey aw kaladii mara calaa qaryatin wahiya khaawiyatun calaa curuushiha qaala anaa yuxyi hadi llahu bacda mowtiha faamaatahu llahu miata caam boqol sano ayaa muxuu ahaa meyd laga dhigay uma bacaahu qaala kam labit qaala labit yowman o bacda yowm nacam waayahay rabbanaa rabbigana amatnaa waaadaadna dishay itnatayn laba jeer waxyatna waxaad noolays itnatayn laba jeer marka dilitaanka la dilay horaan meydnimada ay ahaayeen waxba ay jirin kadibna haddana la nooleeyey oo la dilay kadibna lasoo nooleeyey waa labadaas marka saas weyaan qowluhu tacaala almukhtaara diya almaqdisi fi mukhtaara fi axadiid almukhtaara ayuu kusoo saaray sanadkiisa xasan weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi udcuunii war ituuga oo ibarya astajib waan idin yeeli lakum adinka weyaan waa idinka ajiibi o idinka yeeli weyaan xadiid todoba boqol iyo kontonaad can nucmaan bashiir waxaa laga wariyey radia allahu taala an arda an nebi wuxuu ka warin nucmaan bashiir qaala inuu nabigeen alayhi salaa slaam adducaau ducada huwa ducada ayaa alcibaadatu cibaadada ah qaala rabbukum rabbigin wuxuu yidhi udcuunii ituuga astajib lakum aan idinka yeela weyaan abu daawuud tirmidi ibni maaja waana saxiix weyaan ducada cajaa'ibta ducada lama koobi karo ya adduunyada ducada wax lamid lama arka laa yaruddu alqada ila ducaa marka ducada baab sahlan runti ma ahan qofka cilmi raba waa inuu alla baryo subxana wa tacaala qofki maal raba waa inuu alla baryo subxana wa tacaala qofki eh, awlaad fiican raba waa inuu alla baryo subxana wa tacaala qofki caafimaad raba waa inuu alla baryo subxana wa tacaala qofki adduun raba waa inuu alla baryo subxana wa tacala qofki aakhira raba waa inuu alla baryo qofki labadaba raba waa inuu alla baryo marka ducada ilaahay alla baryadiis yani laguma hooga maa ahaaba man daca allah caza wajal ducadaas marka sayid cumar ayaa waxaa laga wariya radia allahu taala arda inuu yidhi aniga sidaydaba shuqul iskagama dhiga dhigo iskuma murjiye in liga aqbalo ducada laakiin in li waafajiye unbaa i daran haddii marba gacmahada kor aad u qaadood aragto oo qalbigaaga markiiba uu rabbi ku xirmay subxaana watacaala oo xaajadaadii adantaadii aad sida caruurta u calaacalaan aad u calaacashay ogow inuu ilaahay subxana watacala ku waafajiye xilligaas marka iyada ah waa inaad marka aadan waxba yaraysanin marba haddii aad aragto qalbigaada inuu furmay ood allah subxaana wa tacala dantaadii inaad taanataanayso u sheegata aad bilowday qalbigaagan uu meel kale ka soo go-ay bini-aadan qaraaba iyo dowlad iyo tol iyo fulaan iyo dhaqaale iyo xoog aad leedahay iyo xeelad iyo intay kaasoo wada xirmeen aad khalaas ilaahay inaad isu dhiibtay ood keligiis wax kuu tari karo aad yaqiinsatay marka iyada ah waxbaa yaraysan marka adduuniya aakharo kaliga xataa isku koobeen meel walba ufur marka waa xilligaas marka ducada markii ilahay subxana wataala ajiiba weyaan marka ducadaas in aada loo badiyo oo aada loogu dadaalo waa shay aada loogu baahi badan weyaan lidalika nabigeena sal alla alay slam xitaa iska daaya in asaga naftiisa alla u barye qabaail ayaad ilahi subxana wa tacala u bari jiri inaad ilahay soo hanuuniye ninka daaciga xataa oo dadka cilmiga bari ama dadka waxaa weeyaan eh, dacwada gaarsiini amaba khayrka dadka fari waxaa loo baahan yahay inuu ilaahay baryo subxaana wa tacala inuu isaga ikhlaas ku irsaaqo ummadda uu waxgaarsiinayna ilahay subxana wa tacala oo ku anfaca oo alla barya arrinta ayada nabigeenna aar min mxuu ahaa makaan ayuu ku sameeyey in nabigeena sal alla alay slam uu yidhi ilaahayow diintan waxaad ku xusaysaa biaxad alcumarayn labada cumar waa camar ibnu hishaam oo abujahl aa u taqaanaan iyo cumar ibnu khaaab labadaa mid ka mid ku xusay cabdullahi ibn mascuud wuxuu maalintii aad cumar ibnu khaaab u islaamay kadib ayaan kacbada si raaxal ugu tukanay waa taqaanaan cumar ya maa salaka cumar fajan ilaa salaka ashayaanu fajan hayra fajig aw kamaa qaala sal alla alay slm marka ninka noocaas ahaa baryo aad ilaahay barya subxaana watacaala nabigeenna aad ilahay ku hanuuni cumar rag ugu daran ayuu ahaa saxaabada intaad soo islaamin ka hore sidoo kale abu hurayra radia allahu taala arda hooyadiis inay islaamto aad u rabay uuna jeclaa kadibna maalina u tago islaamnimaad ugu yeer gaalay ahayd markaasaa hadal aad u liidan oo xun oo nabigeen ay ku Eh, maqashiisay oy ku dhawaaqday aad buu u murugooday dhahay in nabigeen lacay alai sl slam adaa sabab u noqday markaasuu nabigeen u yimid isagoo aad u murugaysan arrintii ayaad weydiiyey u sheegay nabigana nabiga u sheegay alai sl slam wuxuu yidhi allaahuma hdi ummi abi hurayra ilaahayow abi hurayra hooyadii ilaahw soo hanuuni ilaahayow soo hanuuni kadibna abu hurayra wuxuu le gurigaan ku laabtay haddii gurigaan tagaba biyo un shubma mxuu shababax la aan maqlay hooyo waxay gu tiri albaabka ukaada ha banaankan muddo kusugay waa soo galay iyadoo qabaysatay oo diyaar u tagay markaasaa kadibna waxay tihi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuul sidoo kale waxaa la mid ah abu hurayra saaabi kale mi mise abu hurayra ahaa waxaa weeyaan rag ninka dhihi jiray waxaa weeyaan eh, ilaahay bay ku caasiyeeni dadka ay ilaahay habar nabiga mxuu ahaa ka codsan jiray ya axsant allah ybarak fik tufayl bn camr dawsi ayuu ahaa waa ninkii ogaaska reerkii a ah imaada markaas wuxuu yidhi nabi allowna ninkii ree muxuu ahaa eh, waxaa dows diintay diideen wahaakada ilaahay u baryo inaad ilaahay halaago markaasaa wuxuu yidhi allahuma hdi dawsan waati bihim ilaahay oo hanuuni dows iyagoo muslimiinna keen hal maray wada islaameen dhammaantood soo wada yaaceen marka waxaan kala jeedaa ducada meel ay reebi lama arko koleyba waxaa weeyaan cajaa'ib adducaa haddii maanta in laga sheekeeyo ay noqoto waxay derbigan maanta qof ibni aadan inuu maro isagoona haba yaraatee waxaa weyaan aanan isticmaalin waxba ama gacantiis uu darbigaan ku jibiyo soo wax aad u dhib badan maaha ducada wax waxyaabahaas ka daran ayay jibisaa oodna taqaanaan intiina badan ragga waayo arag wax badan ay yaqaanaan meelaha ciriiriga ah oo qofka u maray ood ilaahay subxana wa tacala intuu muxuu ah wax walba iska horgufay iska tuuray kadibna ilaahay oo adiga ayaan magan kuwa cid kale haba yaraatee lagama yaabo kadibna xitaa iska dayay qofka gaalka oo mushrika ah ayaad ilaahay subxana wa tacala markuu mudar noqdo ood qof aad udhibaysan oo wax walba xagga iska dhiga ad ilaahay mxuu ahaa aman yujiibu lmuara idaa dacaa qofka markuu xaalad gaaro wax walba ka quusta cidda ajiibaysa waake mabata lama arkoon alle subxaana wa tacaala waidaa masakum duru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iya ya yani sideedaba waa noocaas wey marka ducadaas iyada in aad loogu dadaalo lagu dadaalo lagu dadaalo lagu dadaalo weyaan oo aad loogu dadaalo waxaa weeyaan addoonka markuu alla baryi waa addoonnimadii ayuu qirinayaa wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum waa ballanqaad amar iyo ballan weeyaan sidoo kale ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin dadka alla tuugmadiis iyo alle cibaadadiisa ka santaagaan jahanamo ayagoo ku dulaysan oo ku waara ayaa la gelin doona waatuu rabbigan yidhi subxana wa tacala marka ducadaas baab sahlan maaha weliba anaga duruufta maanta la mara caalam alislaami iyo muslimiinta ay maraan xaalad adag ood garanaysaan maxaa wey waxaa la marayaa waxaa weeyaan aqwaasha ay ambiyada dhihi jireen mataa nasrullah halkaas ay maraysaa inii maqluubun aayad sax sooma fantasir yani meel xaalad waxaa la maraya cajiiba marka xilligan waa xilliga ducada weyaan xilliga ducada istiqaamada qof inuu toosnaada allana subxana wa tacala aad marka ducada inaad aan dadaalo weyaan ilahayna waxaan ka baryayna subxana wa tala inu qabuulna siiyo ya sheekh in loo duco inaad soo islaamiya taraam allah soo musliyo aamiin dhaha ragga qaar inaa yaabaa laga yaabaa ya taraam allah soo muslimiy iyo inta gaalada allah soo muslimiy maxaa yeelay wax ugu dhib badan islaamka lama arka waa imtixaan kii xoog yeesha waxaa weya xooggiis meel kale lamaada kuwaan masaakiintuma muxuu ahaa ma garat ah, jaqili in lagala daali hadday islaamaan waxaa laga yaba in islaamka cizi u noqdaan allah soo muslimiyo waayahay qowluhu tacala qowlka alou yihi fadcuuhu alla tuuga mukhlisiina adinka u baraxtiraysaan lahu lilah allaweyn addiina cibaadada weeyaan xadiidka todoba boqol iyo ko iyo kontonaad can ibn cabbaas waxaa radi allahu tacala anhuma qala abdullahi bn cabbaas man qaala qofkii ilah laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudo ma jiray ilaa allihii macbudulxaq ahay mooyane qofkii saas ku dhawaaqa falyaqul kadibna ha yidhah calaa iriha raadkeeda ha raaciyo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alxamdu mahad lilaahi alla weyne iskale rabi اlcaalamiin saas ha yidhah weyaan yuriidu wuxuu la jeeda qowluhu caza wajal qowlka alla ayuu muxuu ahaa fasirayaae cabdullahi bin cabaas fadcuuhu alla tuuga mukhlisiina adinkoo u baraxtiraysaan lahu alla weyne addiina cibaadada alxamdu lilah alla weyne ayaa mahad u sugnaatay rabi alcaalamiina makhluuqaadkao dhan rabbigooda ahaaday marka marba hadduu ilaahay towxiidka inaad allah subxana wa taala tawxiidka ku waafaji ilahay kumahadi dad baa nuclear sameeyey dad baa dayax gacmeed dari dad baa muxuuaha xidigaha maanta soo tira koobi oo cayinaad iyo samballo ka soo qaadi oo saa u yaaci maca dalika laa ilaaha ila allah arrintaa lama waafajinin arka marka qofka markuu laa ilaaha ila allahu tirahda alxamdulilah ka dabagey weyaan ka dabagey ayaa farays fadcuuhu mukhlisiina lahu diin alxamdu lilaahi rabi saas weyaan xaakim ayaa fii musadri kusoo saaray qaala dahabi calaa shartihima suuratu fusilat hada maxalu bayaani haween qowluhu tacala qowlka allow yidhi fain acraduu haddii ay jeestaan faqul waxaa tirada andartug waxaan idinkaga digay saaciqatan mid suuxisa ah oo waxa weyaan dhawaaq iyo suuxin iyo baabi'in cadaab noocaas aan idinkaga digi weyaan xadiid toddoba boqol iyo laba iyo kontonaad can jaabir bni cabdilah waxaa radi allahu tacala canhuma qala wuxu jaabir bni cabdilah ijtamacat qurayshun quraysh ayaa kulantay yowman maalin ba ay kulmeen faataahu ijtamacat qurayshun quraysh ayaa kulantay yowman maalin faataaha waxa u yimid hu nabigeena sal l slam damiirka nabigu u noqona alayh sl faataahu nabigu waxa u yimid cutbatu ibnu rabiicata ayaa u yimid ibnu cabdishams ninka ayaa u yimid faqaalu ya muxamedu muxamedow anta adiga khayrun miyaa khayr badan ama cabdullah ama aabihii kudhao cabdullahi miyaa khayr badan adiga iyo aabbaha yaa khayr badan su soo weydii adiga adiga aabbaha yaa wanaag badan jawaabta maxay noqonaysaa ya inaad tirado aabbayaan ka fiican ma og adabdaro ayay noqonaysaa marka anaga dhexdeenaan ka hadlayna baabka nabiga kama hadlayna alai sla anaga dhexdeen marka qofka adig abahayaa fiican abahi anaa ka fiican waa adag tahay ayagana ogsoon yihin qofka inuusan dhihi karin kadibna waa ixraaj iyo dhibgelin nabiga ay mxuu ahaa ay qoorta ugelinayaan dhib wuxuu yidhi anta adiga miyaa khayrun khayr badan am cabdullah mise aabbaha cabdullahi khayr badan fasakata rasuulu llahi sal alla alay slam wuu iska aamusay marka ya yani inaad jawaab bixiso moogta mararka qaar waa ka fiican ad iska aamusta qofbaa waxaa weyaan hadal aan hayr munaasib sheegi inaad u jawaabta laazim maaha afka cid gacan kaa gelin ama carabkaada soo jiida miyaa la arkaa waa maya haddii aad bu aragta mxuu ahaa eh, idaa nataqa safiihu falaa tujibhu fa khayru min ijaabati sukuutu qofka safiiha ah oo wax magaradka haddii aad mxuu ahaa dhawaaqo ood eh, wax kaa daba tuuro oo falaa tujibhu ha u jawaabin faraha kala bax fa khayru min ijaabati sukuutu inaad iskaga aamusto ayaa ka khayr badan inaad mxuu ahaa u jawaabto weyaan iskaga aamusta nabigeena alai sla slam faqala rasul wu u yir sal slm afaraqta warkii miyaad dhamaysay marka war kaloo tiro badanna oo ahaa in haddii aad boqortooy rabto aan kusiin haddii aan kusiin haakada abulwaliid waa waa taqaanaan abulwaliid weyaan waa ninkii afaraqta abulwaliid uu dhihi jir nabigeena sal allahu alay waslem markaas afaraqta miyaad dhamaysay oo warka ma ka baxday qala wuxuu nacmaha faqala rasul lah wuxu yiri sl slm bismi illahi araxmaan araxiim xaamiim tanziilu min araxmaan araxiim kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aana carabiya liqowmin nacam bashiira wanadiira ilaa uu ka gaara fain acraduu faqul andartukum saaciqatan midla saaciqati caadin wahamuud ilaa uu ka gaaro weeyaan xamiim tanziil xataa balaqa ilaa uu ka gaaro fain acraduu haddii ay jeestaan gaaladii oy diinta alla iyo towxiid ka jeestaan faqul waxaa tirada nabi allow andartukum waxaan inkiga digay saaciqatan mid dhawaaqdo mid baabi'iso mid suuxiso ah oo cadaaba weeyaan midla saaciqati caadin wahamuud amuud iyo caad cadaabkii lagu halaagay mid lamid aan inkiga digi weyaan faqaala lahu cutbatu cutba wuxuu ku yidhi xasbuka xasbuka xasbuka xasbuka kugu filan kugu filan maa cindaka ayr hayru haada agtaada waxaanan inta ahayn ma haysid miya inaad mxuu ahay inta hadda arinaysa waxaan ahayn miyaad haysaa wax kale ma haysid miya qaala wuxuu yidhi nabigeen laamaya wax kaloon kuu haya lama arka weyaan farajaca wuu laabtay cutbatu ilaa quraysh buu u laabtay faqaala waxay yidhahdeen faqaala wuxuu yidhi maa taraktu shayan shay kamaanan tegin ara aan arka anakum aninka tukalimuunahu inaad kula hadashaan oo inaad kula hadashaan ay munaasabta moxamed ilaa qad kallamtuhu waan kala hadlay oan u sheegay wax walbaan u sheegay boqortooyaan u bandhigay waxaan u bandhigay muxuu ahaa hadduu xataa jin iyo wax ay hayaan inaan ka tufno oo rag wax ka tu tufa aan muxuu raadino waxaan u bandhigay waxaa weeyaan wax walbaan u bandhigay wax walba oo munaasib ahayd u sheegi lahaydeen waan u bandhigay qaalu waxay dhaheen fahal ajaabaka miyuu miyuu kuu jawaabay qaal wuxuu nacamha wuu ii jawaabay saasuu yidhi marka hore kadibna wuxuu yidhi laa maya waladii allihii baan ku dhaartay nasabahaa taage baniyatan dhisma ahaan u taage maa fahimtu ma anan fahmin shayan shay mima qaala wuxuu yidhi wuu ii jawaabay laakiin la wax aan ka fahmay ninkaas allihii samada taagayaan ku dhaartay lama arko weya nasabahaa baniyatan lacallahaa inuu samada ula jeeda laga yaaba wallahu aclam qaala wuxuu yidhi hayra anahu laakiin anahu andarakum wuu idin digay saaciqatan mid dhawaaqdo oo suuxisa ayuu idinkiga degay midla saaciqati caadin wa amuud amuud iyo caad saaciqadii lagu halaagay mid la ah ayuu idinkaga digi weyaan qaaluu waxay dhn weylaka halaagaaga eh, kula hadlay rajulu nin bilcarabiyati af carabi ayuu kugula hadlay walaa tadri mana garanaysa maa qaala wuxuu yidhi miyaadan garanayn ninba af carabi kugula hadlay waxaad sheegen ma fahmaysa sid muxuu ah wadda hooge qaala wuxuu yidhi laa wallahi baan ku artay maa fahimtu ma aanan fahmin shayan shay mima qaala wuxuu yidhi ayra dikri asaaiqa halaagaas iyo cadaabkaas sheegitaankiis waaan ahayn on ka fahmay lama arka weeyaan saas ayuu yidhi nacam riwaayada kale waxay ahayd ninkii oo aad iyo aad waxaa weeyaan yani isbedelay ayaa soo noqday markaasa waxay yidhaheen wallahi laqad rajac biwajhin hayra alwajhi aladii dahab wejiga adin kala tagay ninkaan iyo wejiga aad la soo noqday laba kala duwan kaafi kala dheeri weyaan ninkan isbedel weyn ayaa ku dhacay saas ayay yidhahdeen taiirka qur-aanka ayaa waa ti aad soo bandhigood war ninkaan farahan kala baxno ninkan haddii aad muxuu ahaa halaagsamana haddii muxuu ahaa in la halaag ay noqoto ummad adinka gacantiina ku sababsada gacantooda ku sababsada oo adinka waxba faraha la gelina haddii aad carab ka adduunka aad qabsadana sharaftiisa sharfa idintahay reer quraysheed sharfa idintahay faraha kala baxa wallaahi laqad saxaraka bikalaamihi wa waxay yihahdeen waa ku sixray ninkan fasaaxadiis iyo hadalkiisa muxuu ahaa iyo aftahanimadiisa kugu sixray saasay yidhahdeen nacam qowluhu tacala qowlka alla yidhi wamaa kuntum maadan ahayn tastatiruuna kuwa isqariyo iska astura an yashhada inaa idinku marqaati furaan calaykum korkiina samcukum maqalkiina inu idinku marqaati fura iskama aadan qaran jirin xumaan ayaad samayn jirteen laakiin maqalkiina walaa absaarakum walaa juluudukum aragiina walaa mxuu harkihiina inaad idinku marqaati furaan iskama aadan qaran jirin qofka albaab u gala xiranayaa mxuu khalqi iska qarinaya laakiin jirkiisa ee qiyaamo ee marqaati ugu filan doona kafaa binafsika alyowma caleyka xasiiba xadiid sideed toddoba boqol iyo saddexi kontonaad can cabdillahi bn mascuud radi allahu taala anhu qala wuxu abdillah bn mascuud ijtamaca waxaa ku kulmay cinda albeyti kacbada agteeda qurashiyaani laba nin reer quraysheeda iyo wa haqafiyun iyo nin reer haqiifa haqiif waxay degnaan jireen salligooda xagu ahaa ya nacam daaif nacam axsanta haqiif waa um, xajaaj ayaa ka dhashay cabdiyaali li raggi ad taqaaneen oo muxuu ahaa nabiga berigii dhibaateyn jiray marka laba nin reer qurasheed reer maka ah in reer haqiif ah oo reer mxuuaha daaifa ayaa ku kulmeen aw amaba haqafiyaan laba nin reer bani haqiifa iyo wa reer qurashiya ayaa kulmay ama kuwaana laba ahaa kana halu ahaa oo reer qurash ama laba ahaa ama reer haqiifa laba ahaa kuwa kana halay ahayn waa kada waa laba reer qurasheed iyo nin reer haqiifa ama laba reer haqiifa iyo mid reer qurasheed saas weyaan kaiiratun ay aad u badan tahay shaxmu butuunihima calooshooda mxuu aha baruurta saaran oo aad qaliilatun fiqhu quluubihim qalbigooda fiqiga iyo fahamka ku jira iyo mxua fahmadoodan aad ay u liidanta aad u maskax yar fa wuxuu yidhi atarawna miyaad arkaysaan ood u malaynaysaan ana allaha alla weyne yasmacu maqla maa naquulu waxaan sheegay alla inuu maqla miyaad u malaynaysaan qaala aakharu mid baa saa yidhi moogta wuxuu yidhi yasmacu wuu in jaharna haddii codka kor u qaadno maqli walaa yasmacu akhfayna haddii aan qarinana nama maqlay hoosna udhigan alla waqaala aharu kii kale wuxuu yidhi in kaana hadduu yasmac mid maqla kana ugu roonaaba idaa jaharna haddii aan cod kor u qaadna fa inahu isaga yasmacu maqli idaa akhfayna haddii aan qarino haddii markaan kor u qaadnaba uuna maqli markaan hoos uuna maqli kaasaa ugu roonaa fa anzala allahu caza wajalla weyne ayaa soo deji wamaa kuntum maadan ahayn tastatiruuna kuwa astura isqariyo an yashada inuu idinku markhaati furo calaykum korkiina samcukum maqalkiina walaa absaarukum aragiina walaa juluudukum harkihiina bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray weyaan waxaad garanaysaan marka in maalinta qiyaama waxaa weeyaan xaribaaxarigaan eh, soo marnayba xaggii mxuuahaa arrintii ku saabsanayd katmiga iyo qarintii inay isku dayayaan kadibna inta afka la daboola gacmihii iyo jirkii iyo dhammaan ay wada markhaati furayaan weeyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi rabbanaa rabbiga annagow arina natusi alladayna kuwii adalanaa na lumiyey najcalhumaa taxta aqdaamina liyakuuna min alasfaliin hahey xadiid toddoba boqol iyo afari kontonaad an ali waxaa la weri radi allahu taala arda fii qowlihi tacala qowlka low yidhi rabbanaa rabbiganagu arinaa natusi alladayni kuwii labadii adallanaana lumiyey oo min aljinni jinni iyo walinsi najcalhuma aan yeelne taxta aqdaamina gomdahanaga hoostooda aan dhigni naartii alla wada jira waxay leeyihiin aan ayaga iska hoos marin oon ku istaagna kuwaas kuwana lumiyey labadana lumiyey rabbi allo muxuu ahay natus rabbiyo saasay leeyihiin qaala wuxuu yidhi cbdillahi sayid cali wuxuu yidhi waa ibliis oo ilahay subana wataala naaladiis uu ka fogeey mxuu aha jannadiis uu ka fogeeyey ciyaada bilah minhu iyo wabnu aadam ina aadam aladii kaasoo qatala ahaa walaalkii dilay wiilkii watlu calayhim naba bnay aadama bixaq id qarabaa qurbaana fataqubila min axadima walam yataqbal min alaakhar qaala aqtulanak qaala inamaa yataqab allahu min almuttaqiin labadii nin oo isdishay oo mxu qaabiil iyo habiil lagu sheegay weyaan waayahay marka labadaas midna dilka ayuu jideeyey midna ilaahay in lagu caasiya ayuu jideeyey saas weyaan qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi ina aladiina kuwii qaaluu yihahdeen rabbunaa rabbiganaga allahu alla weyne weeyaan aayaddaas tafsiirkeeda xadiid todoba boqol iyo konton iyo shanaad can abi bakr waxaa la wariyey radia allahu tacala an ardah abu sidiiq waa saaxiibka nabigeena sala allahu aley waslem waa sadiiqiisii ya waa tii uu rabbi leh subxaanahu watacaala id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macanaa saaxibkiisa ilahi uu ku sheegay subxaana wa tacaala marka abubakr sidiiq waa tii uu nabigeen yidhi sal allah alay qof maalkiisa sidaad abubakr maalkiisa ii anfacay qof aada ii anfaco adduunkan jooga lama arka weyaan maalkiisii iyo ehelkiisii oo dhan ayaa nabigeena ku furtay calayhi salaatu wasalaam weligiis markay ummadda beeniyaanna sadaqta ayuu la daba taagnaa marka radia allahu taala arda abubakr yani manaaqibtiisa iyo fadligiisa haddii la sheego yani wax laga bixi karo maahan heer xataa mararka qaar abubakar iyo sayd cumar inay mararka qaar wa isku qabtaan labadooda sayd abubakr iyo sayd cumar isku qabtaan kadibna uu yidhaahda nabigeena sal l slem hal antum taariku lii war saaxibkay ma ii dhaafaysaan intuu nabiga xanaaqa caleyhi salatu slaam maalina asagoo muxuu ahaa marada darafka jiida ayaa nabigu imaaday markaasa waxaa weyaan cumar ayaa ka xanaajiyey markaasaa wuxuu yidhi cumar ayaa aniga ayaa isyar qabanabay all hadallaan isku taagtaagnayn wahaakada marka waan ka xanaaqi markaasaa nabigeena wuxuu u yeer intuu cumar u yeera wuxuu leeyahy hal antum taarikuli saaxibi war saaxibkay miyay dhaafaysaan oo allihiin allameyi oo miyay dhaafaysaan muxuu aha saaxibkay saasuu nabigeena alai sla slam marka abubakar fadligu uu leeyahay lama koobi kara laakiin waxaa la yaab lah oo aad u badan in maanta dad islaamnimo sheegana oo in badanoo annaga naga midna laga yaabay inaan maanta aan u haysana aljamhuuriya alislaamiya jamhuuriyadda islaamka iyo dowladda islaamka iyo athawra alislaamiya amaba in maanta ay mimbarka laga nacladaa sida abubakr iyo sid cumar labadooda muxuu ah, iyo sid cumaan intaba la nacladii oo allaahuma lcan sanamay qurayshan wajibtayhima ilaahay oo labada qurash qurash labadooda sanam ilaahoo naclad ku rid iyo iyo labadooda taaquut labadooda ibliis labada sanam iyo labada ibliis oo quraysheed ilaahoo naclad ku rid haddii aanan la ihi naayib salaadood ansaxayn ma taqana ragga saas yeel waa shiica calayhim lacaa'inullahi almutataaliya sayid abubakar markay saa u galaan nabigeena calayhi salaat slaam labada qofood adduunka ugu jecel miyaa taqaanaa cali iyo xasan iyo xuseen haye nacam naska cad wa nabigeenna waxaa la weydiiyey calayhi salaat slaam dadkii aad ugu jecesha nabi allow dadka adduunka joogoo dhan yaad ugu jecesha caaisha hal maroo la soo baada nabiga waa caaisho nabigana alah slat slaam nacam nacam caaisha halkaas naam laba yani adduunkaoo dhan yaad ugu jeceshahay caaisho wixii makhluuqaho joog hadda nool dabcan raggana abuuha aabbaheedu la soo istaaga nabigeena alai sla slam labadii ayaga ahaa marka isku diin marka ma nihin labadii ad nabigeen ugu jeclay calayhi salaatu wasalaam labadii ayaa midna waxay leeyihiin waa zaaniyad ciyaada bilah od ilaahi subxana wa tacaala min fowqi sabci samaawaat baraadeedii inay beri tahay uu soo dejiyey midna ay marka isku diin miyaana kuwaas isku diin ma nihin isku dhan uma joodno marka yaan lagu kadsoomin magacyadan mxuu la qaadana oo athawr alislaamiya iyo alwuxda alislaamiya iyo nimin la yidhaahdo muxuu aha sheekh qardaawi iyo tiim ayaa beri kullun sana oo weligood nimankan ikhwan muslimiinka loo yaqaano ayaa aad yani waxay aad u jecel yihiin moogtahay in muslimiinta la mideeyo oo wuxda alislaamiya se muxuu ahaa ninka la jiray sheekh xasan albanna caleyh raxmat ullah markuu asiisay oo khilaaf alislami markay dhacday ayaa wuxuu isku dayay inuu muxuu ahaa muslimiinta la mideeyo kadibna xataa shiicadaas in yani laftirkood aad aan loo fogeyn ay iskaga si sheekh qardaawi ayaa ka mid ah ragga aadka mar dhow ayaa marka oon fogeyn oo hadda wuxuu yidhi niminka walaalehen ahaa salafiyiinta ahaa waa naga saxnayen niminkaas nimin inkaaray ku dhacday oon muslimiin ahayn oon isku diin ahayn halkaas loo xataa mualafaad badan oo kita wuxuu ka qoray muxuu ahaa qoraallo badan oo ka qoray mar dhow oon aad u fogeyn toban sano ah xataa ka yar marka niminkaas waa nimin noocaas ah yaan lagu kadsoomin waxaadna ogaataan oad ula socotaan waxay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo aan la koobi karin ayay ka wadaan gobolada dalkan aan ku noolna khaasatan gobolka xeebta laamu oo kale hadda way la wareegeen maktabat albeyt masjid albeyt madrasat albeyt hadda muxaramtan cashuuradii maalinta banaadka ahayd waxay ka dhigeen muxuu ahaa mambaase iyo malindi iyo laamu waxaad la yaabaysaan weeyaan oo dadkii afrikaanka ahaa ee ummaddii ay isku dabariteen dhaqaalo badan ay geliyeen wax hata aad malayn kartaan maahan feelaska garaacayaan lacnatullaahi calaa yaziid geb geb geb geb geb geb tii hoosena waa qaldan muxuu aha waa waa u qarsoon tahay abubakar iyo nacalladoodi waa u qarsoon tahay laakiin bannaanka waxay soo dhiganayaan ninka dilay eh, amaba amray in la dilo eh, sayid xusein radi allahu taala anu ardah ay nacladayaanoo muxuu ahaa lacnatullaahi lacnatullahi calaa yaziid qbqaab waa xeebta yutoobiyada ka eega oo hadda hadda bishaan ku jirno waa gudaheeda marka aad bay ufaafayaan aadana dhaqaalo aan koobneenna muxuu aha way wataan marka nimanka ayaga ah ha loo tookaayo isku diin ma nihiin nimanka ayaga ah diin kale iyo wax kale caabudaan waxay aaminsan yihiin ood ogsoontihiin in qur saddex meelood hal meel ay maqanta sayid caasho inay zine ku dhacday in xataa qaarkood firarkooda qaar waxay aaminsan yihiin waxyiga loo soo wada cali inuu muxuu aha jibriil khaldamayood cali madaxa ka saaray wamaa ilaa dalika baab haddaa la geli karo muxua xoog badan ay leeyihin marka nimanka ayagaa ah, aada laga taxadiro ah laga foojignaado weyaan waayahay sida abubakr xadiid sideed todoba boqol iyo konton iyo shanaad can abi bakr sidiq waxa lg radi allah ta an arda qala wuxuu sida abubakr maa taquuluuna maxaad leedihiin fii qowli llahi tacala qowlka alla ina aladiina kuwii qaaluu yidhahdeen rabbunaa rabbiganaga allahu alla weyne weyaan uma intaa kadib istaqaamuu toosnaadeen iyo qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi aladiina kuwii aamanuu alla inaba rumeey walam yalbisuu aanan iimaanahum iimaankooda on ku darin bidulmin dulmi maxaad ku fasiraysaan ayaa wuxuu yidhi abubakr baadhihi saxaabada ay weydiinayaawuxuu imtixaamayaa fiqigooda iyo aqoontooda fa waxay yihahdeen aladiina kuwii qaaluu yihahdeen rabbuna allahu rabbiga naga alla weyaan uma istaqaamuu toosnaadeen oo falam yaltafituu wax kale aanan eegin oo dhan kale aanan milacsanin ay ku fasireen wa qowluhu tacala qowlka allana waxay ku fasireen walam yalbisuu iimaanahum biulmin iimaankooda dulmi aanan ku darin qaaluu waxay yidhahdeen bikhaiatin gef aanan ku darin iimaan la imaada lakin gef kama dhicin saasay ku fasireen fa qaala abubakrin wuxuu yidhi xamaltumuuha waxaad ku xambaarteen calaa hayri wajhi lmaxmal meeshii in lagu ambaar aan ahayn ay ahayd meelaan ahayn aad ku xambaarteen oo meeshii ay mudnaed aayadda iyo tafsiirkeeda meelaan ahayn aad la aadeen uma istaqaamuu waxaa loola jeedaa walam yaltafituu aanan milacsanin oonan eegin ilaa ayri ilaa ilaahin ilaah oo hayrihi alla aanan ahayn ilaah kale aanan eegin ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu macbuud kale aanan eegin oo alla keligay caabudeen kow walam yalbisuu iimaanahum iimaankooda aanan ku dhehin biulmin ulmi aanan ku dhehin ay bishirkin weyaan ina shirka la ulmun caiim saasuu ku fasiray alxaakim fii mustadkihi imam dahab wuxu le waa saxiix suuratu shura hada maxalu bayaaniha qowluhu tacala qowlka la uu yidhi wamaa asaabakum wax idinku dhaco min musiibatin musiibada musiibaa fa bimaa kasabat aydiikum gacmihin waxaad ku kasbateen unbay ka ahaatay ama ay ku ahaatay weyaan wax alle wixii musiiba idinku dhaca gacmihiinna unbaa muxuu ahaa aad ku kasbateen wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir ilaahay wax badanna uu iska cafinaya oo hadda wixii walow yuaakhidu allahu nnaasa bima kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba ilaahay subxana watacala hadduu u qaban lahaa addoomaha wixii ay kasbadeenoo dembi ah daabadba adduunka ma kulli waa la wada halaagi lahaa maanta adiga bal inta jeer ood qof muslin aad carabkaada gaara eeg ama ishaada ay wax muxaram ku dhacays fiiri ama wax aan loo baahnayn aad ku dhacays intaas bes haddii intaa bas qofka lagu halaagi karaa laakiin ilahay subxana wa taala ramadiisa ayaa waasica xadii todoba boqol iyo lixi kontonaad can alxasan albasri waxaa la wariyey raximah llah can imran bn xusein waxaa la wariyey radia allahu taala anu arda qala wuxu imran bin xusein dakhala waxaa soo galay calayhi waxau soo galay isaga korkiisa bacdu asxaabihi saaxibadiis qaar ka mid ah waqad ubtiliya isagoo la imtixaamay fii jasadii jirkiisa oo xanuun lagu riday weeyaan fa qaala tiiraanyoonayna waan u laka adiga limaa nazala liajli maa nazala wuxuu kugu soo degay fiika adiga darta oo cudurkan kugu dhaca dartiisaan runtii aad aan ula xanuunsannaa oon ula murugoonnaa weyaan qaal wuxuu yidhi tabtais falaa tabtais ha u murugoonin limaa taraa fa inamaa in kale ma ahani nazala wuxuu ku soo degay musiibadan iyo dhibkan iyo xanuunkan bidembin dembi wamaa yacfu llahu alla in wuxuu cafinayna canhu xaggiisa akaru waa mid bannaan badan weeyaan qaala wuxuu yidhi uma talaa wuxuu akhri cimraanu hadihi alaayaat aayadan ayuu akhriy wamaa asaabakum idinku dhaca min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum gacmiin waxay kasbata weyan wayacfu rabbi wuxuu iska cafinaya can kaiir in badan ilaa akhri ilaaya aayadda dhammaadkeeda weeyaan xaki fi musdarakihi imaam dahabi wuxuu waa saxiix qofka walow yuaakhidu allahu nnaasa bima kasabuu maa taraka calaa yacni ilaahay addoommaa waxay kasbadeen haddii uu qaban lahaa bas khalaas bal waxyaabaha maanta nicam oon haysano iyo inta allah subxaana wa tacaala uu noo galay oo wanaaga iyo annaga meesha aan marayna bal intaas bas fiiriye intaas bas qofka nicmadii ilaahay uu noo galay shukrigeedii aawe neeftaan aan neefsanayna aawe shukrigeedii indhahan aad meel walba ku arkaysa ood ku taagaysa aawe nicmadeedii aawe shukrigeedii dhegihii aad wax ku maqlaysa aawe shukrigii lugahan iyo gacmaan aan ku boodayno muxuu ahaa awooddan aan leenaha bal fiiriya wahakada maskaxdan iyo furnaanta iyo aqoonta wamaa ilaa dalika cibaadadan cibaadaysanaysa lam wlaada maalka yani caafimaadka wax wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ilaahay nicmooyinkiisa hadii inaad tirtirsaan isku daydaan ma koobi kartaan marka nicamtaas waxay u baahan yihiin shukri lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid marka arrinta ayada waa arrin aad iyo aad muhiim u ah qofka muuminka inuu aad u dareemo waxyaabaha aadka runtii u farxada badan waxaa ka mid a ah in rabbigan subxaana wa tacaala koob biyo ah ood cabtay ood alxamdu lilaahi carab iyo qalbi israacaysa inaad ilahay dambigaad ku dhaafa qado aad qadaysay ood alxamdu lilah oo dhab ah aad ilaahay ku mahadisay aad ilahay dembigaad ku dhaafa ina alcabda la yakulu alakla fayaxmad اllaha calayha fayukfar lahu biha oo kama qaala sala allahu alayh waali marka arrinta ayada waa arrin aad muhiim ah in ilaahay aan mar kasta ku mahadino ku shukrino weyaan ninkaas marka cimran xuseen wuxuu ahaa bawaasiir ayuu qabi jiray bawaasiir ayuu qabi jiray waliba aad u daran heer uu xataa uusan taagnida ku tukan karin mararka qaar kadibna isaga laftarkiisa hadle wuu sabri marka inuu bawaasiirta iska daweeyey ka sabray ilaahay iska tala wuu iska sabray markaasa malaaigta u imaan jirto salaami jirtay assalaamu calayka yaa cimraan malaaigta allah u imaan jirto salaami jirtay saasuu ahaan jiray waa nin la yaqaano oo macruuf ah bin xuseen culimada qaar waxay yidhahdeen mustajaaba ducaa weeyaan kadibna faktawa wuu isgubay wuu isgubay meeshii bawaasiirtii dab intuu u qaata waa la gubaa mogta bawaasiirta waa la gubaa wuu isgubay kadibna salaamti laga goostay kow malagtu imaanaysaba car indhasaar lagu kala teg markaasaa waa ogaaday in meesha laga galay dabkaa isku gub inuu ahaa dabkii iska dhaafay marka dabki uu iska dhaafo allabaryadii iyo un muxuu ahaa iska watay markaasaa waa ka joogsaduu markaasaa malaaigtuna ay soo noqotay marka malaa'igaa salaami jirtay raxima allah rama eh, radia allahu canhu ardaa marka waxaa weeyaan isagoo saas wuxuu leeyahay waxaad arkaysaan oo hawsha ay haysato ujeedaan wa kalema waa dembi anaga la imaado wa kale maha waxay hayst waa intaasu dhihi jiray radia taala an halkaasa nagala gaaray iyo saasaana la yeelay iyo intaas saasayd iyo hakada baabkama yeela weyaan suurat zukruf hada maxalu bayaaniha weyaan qowluhu tacala qowlka low yidhi ahum iyaga miyaa yaqsimuuna qaybinayaan raxmata rabbika rabbiga naxariistiisa waxyaabaha aadka iyo aadka iyo aadka olyaab kale waxaa ninka si kastood boqor u yahay si kastood dhaqaalo u haysta si kastood madax u yahay si kastood aqoon u leeyahay si kastood caaqil u yahay haddii gacanta lisugin lahaa biniaadamka warrama cumrigaada hadii biniaadam lagugu dhiibi lahaa risiqaaga haddii biniaadam lagugu dhiibi lahaa tacliintaada haddii biniaadam lagugu dhiibi lahaa fikirkaada haddii biniaadam lagugu dhiibi lahaa himigaada iyo diladaada biniaadam oo adi biniaadam u daba istaag lagu ohi lahaa ka warram ya bal ka warrama yacni mar kasta bal akhriya ayaddan qur-aanka markaad yacni eh, qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah aayaddii kale waxaan rabaa ina ardii waasicatun ya waa ruxufaaddi aaw ya ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun arlada ilaahay waa waasic maanta tusaale ahaan magaaladana dadka isfahmi weydeen sooma halkana isfahmi weydeen dadka ku noolaa iskaba meel yar masaajidkoo yar iyo mas madrasadoo yar iyo dugsigoo yar iyo ma ahan iyo suuqoo yar iyo ma ahan magaaladan dhan ayaa ku qaadi weydo dadka isfahmi weydeen waa ka tegaysaa waxdaadi xamar kadibna barwaaqa iyo baraara iyo khayr iyo wanaag iyo dhaqaale iyo caafimaad iyo dada isfahmaysaan iyo dad ku jecel la kulmi waad iskaga tegi meel kale waxdaadi adisababa meelaad aadi hakada arlada ilaahay marka waa waasi fayaaya facbuduun meel kastoo tagta marka bini aadam marka adiga waxaad ugu bahanta lama arko ilaahay rabbigaagii waa xay laa yamuut waa hani waxa waa kariim waa deeqsi wamaa ilaa dalika adiga marka meel haba yaraata xabsi ood ku jirta maba jirtaba arlada ilahay waasi hebel aan isqaban weyne iyo meel fulan baan isfahmi weyne waaba yeel waa waasi marka ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo qaybinteeda bini aadan looma gacan gelinin ilaahay asagaa qaybi subxana wa tacaala ahum yaqsimuuna raxmata rabbik ayaga miyaa naxariista alla qaybinayaan haddaa loo dhiibi lahay ayad qur-aankeed oo kale ee xasuusiya id la amsaktum khayshata alinfaaq bidaayadeedii qul low antum raxmata rabbi ilaahay naxariistiisa yacni bangiyadeeda haddii aad gacanta ku hayn lahedayn khazaainta allo intaa la eg ida la amsaktum khayshata alinfaaq waad ku dhegi lahaydeen adinkoo ka baqaysaan bixintii oo ku bakaylaysaan khazaaintii alloo dhan wa lidaalika ahum yaqsimuuna marka weligaa ilaahaygaas aanan muxuu ahaa waxba weynaynin ilaahaygaas aanan waxba kuu diidaynin ilaahaygaas cid aan waxba kuusoo marinayn oo adiga muxuu ahaa toos cidaad umaraysa aanan jirin ilaahaygaas subxana watacala ku kalsoonow isagana gacmo u taaga saas weeyaan alxamdu ahum iyaga miyaa yaqsimuuna qaybina raxmata rabbika rabbiga naxariistiisa can cabdillahi bn mascuud xalw radi allahu taala arda ahum iyaga miyaa yaqsimuuna qaybina raxmata rabbika rabbiga naxariistiisa naxnu annaga oo macbuudulxaq rabbigeen haniga ahaa kariimka ahaa qasamnaa baynahum maciishatahum annaga ayaan maciishadooda u qeybinay qaala cabdullahi wuxuu yidhi samictu rasul baan ka maqlay sal sl qul isagoo la ina allaha alla weyne qasama wuu qaybiyey baynakum dhexdiina akhlaaqakum xataa abicadu idin qaybiyey ahlaaqdiina abiicadiina kamaa qasama siduu uqaybiy baynakum dhexdiina arsaaqakum eh, irsaaqadiina waina allaha alla weyne la yuci wuxuu siiya addunya adduunyada man axaba qofkuu jecel yahay man laa yuxib qofka adduunka la siiyo waxaa laga yaaba qof ilahay usan jeclin u adduun siiyo qof uu jecel yahayna inuu siiya laga yaaba labadaba waa suuragal walaa yuci ma siiya adiina diinta alla iyo kudhaqankeeda iyo jaceylkeeda iyo muxuu ahaa iyada in laga shaqeeyana ilaa man axaba qofku alla jeclaada mooyane faman acaahu lahu faman acaahu diina ilaahay qofkuu diin siiyo iyo ku dhaqankeed faqad axabahu wuu jeclaaday xaakim fii masdaki imaam dahabi saxiixu leeya diinta marka barashadeeda bas maahan qofka qur-aanka u xifdin karaa qofka cilmiga ayuu muxuu ahaa aad u baran karaa qofka shahaadooyin aad u weyn oo magaceeda u sarreeya ayuu saarnaan karnaa diinlaan uu ahaan karaa soo mogdiin ya oo kadibna uu noqda awalu man tasacaru bihi naar ciyaadan bihim naar dadka ugu hor qofka ugu horeeya oo muxuu ahaa dabka naarta lagu hoolciyo oo lagu shida uu ka mid noqon karaa laakiin diintii barashadeedii ku dhaqankeedii ushaqaynteedii jacaylkeedii ayada laftirkeedii oo muxuuha qofka uu muxuuha ka xanuunsaday inay hoos u dhacdo dadkii oo muu haakada taas ayada weyaan ama qaybo ka qaybaha iyaga saas weyaan marka risiqa iyo akhlaaqda saasaa loo qaybiya dadka sooma nin la ag yahay oo maanta laba iyo tobanka la soo sheekaysana haakada imid le war naga barya agga jidka haddii aad aad leeda mar un ama intaad cibaamad isku doobto ama aad si mucayana iyo meelaad martaba aad ka leexan soo maarkin shartiisa dadka ilahay wax ugu shar badan qofka ay dadka ka hajiraan ibtiqaa sharihi shartiisa ay ka cararayaan marka xitaa sidii rasiqa loo qeybiyey ayaa akhlaaqda iyo dabiicaddan loo qeybiyey dadka ilahay baa kala duwan subxana wa tacaala nin baa caqliguu leeyahay aqoonuu leeyahay waxaa weeyaan dhaqaaluu haystaa waa nin muxuu ahaa dhan walba ka kaamil ah yani kaamil malaha lakiin waa nin dhan walba ka fiican jawaani badan ka fiican laakiin ilaahay qadarkiisa laba qof isfahmayaan hadduu meeshaan imaado lagu kala yaaci imtiaan xataa ilmihiisa ma fahmi karaan xaaskiisa ma fahmayaan imtiaan baa haysta imtixaan baa haysta marka waa taqsiim waa qismo nin baa beri waxaa laiga sheekayn jiray oo muxuu ahaa culimada ay ka sheekeeyeen in oday ah waxaa weeyaan weligiis muusan muusonin xataa qosol iska day fii taariikhihi siddeetamey san oo ku dhintay weligiina xataa ma muusonin iska dhaaf inuu qosle eh. waa geg waa ya abcigiisa noocaas marka nin sheekha u yimid oo markaasa wuxuu yidhi markuu imaado lagama yaaba inuu hataa afkiisu saas iskugu haya in war ku hadlana dee nin cadigo un serious aho waxa weeyaan un eh, ama xanaaqsan amaba nin un wixiisa ay dhab yihiin wa marka in sheekhu u imaado markaasa wuxuu yidhi sheekhow eh, waaa dabcigayga lagu nacwin ummadda dhan marka nin walba cololya xaaskiisi ilmihiisi ummadii nin walba colaa yihiin xitaa lagama yaaba eh, waxaa laga yaaba isaga inuu balaa qabin oo nin fiican yahay laakiin farxad hadii la jooga hadii muruga la jooga hadii mxua la fiican yahay hadii eh, mxua la liidan yahay waa hal xaale isbedel ma lahan markaasaa nin sheekh u yimid wuxuu yidhi sheekhow aniga waxaa liigu nacaya dabcigi ilaahay adii uumay anna aan iska bedeli karin siddeetan sano ninkaasaa ku dhintay aba ka badan maca daalika weligiisna xataa ma muusoonaaliy weligiis fii taariikhihi ajiib marka waa qaybinta ilahay subxana wa tacaala waayahay suurat shura hada maxalo bayaanah wa qowluhu tacaala wamaa asaabakum wux idinku dhaco musiibatin musiiba a fabima kasabat aydiikum gacmihin waxad ku shaqaysateen weeyaan xadiidka todoba boqol iyo lix iyo kontonaad can alxasan albasri waxaa la wariyey waa dib baa u noqday miya ya hay suuratu dukhaan hada maxalo bayaanha weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi inaa anaga anzalnaahu waan soo dejinay qur-aanka fii leylatin habeen mubaarakatin la barakeeyey ayaan soo dejinay waa leylat qadarki xadiidka todoba boqol iyo sideed iyo kontonaad ibn cabas al radi allahu tacala anhuma qal abdulahi bn cabaas inaka adiga la tara waxaad arkaysa arajulin baad arkaysaa yamshii socda filaswaaqi suuqyaalka socda adiga waxaad arkaysa qof suuqa socda oo shaqaysan oo ordi waqad rufica walaal qad rufica isagoo la saro mariyey ismuhu magaciisana filmowta dadka meydka ah lagu daray dad caadi ah oo ordaayay oo oo masaajidda nagula tukanaaya oo dad ad qiim badnaay bishaan aan ku jirna iyagoo caadi aho nala tukaday salaada casr kow ilahi subxana wataala jana firdowsa siiyo nasal an yarzuqahum alfirdows aclaa kow iyo laba iyo saddex bishaan hadda aan ku jirnay oo muxaram ah mawjadalfaaja badan ayaa ka dhacay nairobidan xaafaddan isliyan jooga dad badan oo akhyaar ah oo la yaqaanay gabdho shaha iska karsanayay nin akhyaar ah oo culimada iyo wadaadada ka ah oo salaada casraadka nagula tukaday kadibna maqhribkii aanan gaarin eh, nin kale oo yani dad aad u badana saas ku tagay nin dhalinyaro ahoo maalinta id qabriga joogay wahaakada yani marka qofku wuu socdaa suuqiisuu yaacayaa maca dalika wuxuu ku jiraa fii cidaadi lmowta dadka dhintay oo mowdka ayuu ku jiraa saas ayuu cadayn bdillah bn cabas inaka ad ila tara waxad arkaysa rajulin baad arkaysaa yamshi socdo fil aswaaq suuqyaalka waqad rufica isagoo muxuu ahaa kor loo qaaday ismu magaciis fi lmuta eh, muxuu ahaa eh, meydka ah uma qara'a kadibna wuxuu akhriyey ina anaga anzalnaa waan soo dejin hu qur-aanka fii leylati mubaarakatin habeen la barakeeyey ilaa qowlihi tacala laga gaaro fiiha habeenkaas gudaheeda ay ufraqu la kala xukumaa oo la kala bixiya kullu amrin amar la arko oo xakiimin xikmad la tilka saacad saacadda iyada yufraqu waxaa la kala bixiyaa amru dunya addunyada amarkeeda ilaa miliha iyadoo kale oo min qaabilin sanadka dambe ah sanadkan wax alla wixii muxuu ahaa la fulin lahaa kii dhiman lahaa kii la faqiirin lahaa kii la taajirsiin lahaa kii la jirisiin lahaa m kuwii ayaa qalinka lagu duugaya insaxa tacbiir amaba in la fuliyo ayaa la amraya saas weyaan fiiha yufraqu kulu amrin xakiim lidalika qadarka waa cajiib weyaan xaakim fi musdarakihi almukhtaara ضyاء المqdسي في الxadيiث المkhتaaرة imam dahب wuxuu leeyahay calى شharطi msلم qowluhu tacala qowlka allow yidhi fartaqib suga nabi allow yowma maalin suga ta'tii ay la imaan doonta ama ay keeni doonta asamaau samada bidukhaanin qiiq mubiin aad u cad weeyaan tafsiirkeeda ayuu markaa baabkan u baab yahay xadiid todoba boqol iyo sagaali kontonaad can masruuq waxaa la wariyey ibnu ajdac qaala wuxuu yidhi muxuu aha taabicigaas raximahullah bayna go rajulin yuxadiu uu sheekaynaa fii kindata kinda fa qaala wuxuu yidhi yji waxaa imaan doona duaanun qiiq ayaa imaan doona yowma alqiyamati maalinta qiyaamo qiiqa asaga hood fartaqib yowma taati samaa bidukhaanin mubiinin wuxuu ku fasiray qiiq maalinta qiyaam imaan doona fa ya'hudu kadibna markaasuu qiiqaas qaban doona uu la tegi doona biasmaaci munaafiqiina munaafiqiinta maqalkooda iyo absaarihim indhahooda indhaha iyo dhagaha iyuu tiri doonaa ya'hudu mumina muminkana wuxuu u qaban doonaa ka hayati azukaam hergabka iyo durayga waa lamid ayuu mxua u qaban doonaa si lamid ayuu qaban doonaa fafazicnaa kadibna waan argagaxnay waxaa dhihi ninka la yihahda masruuq ibn ajdac raximah ullah fafazicna waan argagaxnay faataytu ibna mascuud cabdullah bn mascuud oo marka culimadii saxaabada ragga ugu weynay ka mid ahay ayaan u imid wa kaana waxaad matokaan mid dangiigsan faqadiba wuu carooday markaan u sheegay arrinka asaga nin baa saas markaan idhi aad buu u carooday fa jalasa wuu fadhiistay man calima qofkii aqoona falyaqul waxa sheego qofkii wax yaqaano waxa sheega waman lam yaclam qofkaana wax ogeyna falyaqul ha yihado allahu aclam alla ogson laakiin qofki inu iska dabaasho wixii una muuqdaba iska sheegsheega iska ilaaliyo weyaan faina min alcilmi cilmiga ayuu ka mid ahaaday an taquula inaad tidhahdo limaa laa taclam waxaadan ogeyn laa aclam waxba kama aqaano faina allaha alla weyne qaala wuxuu yidhi linabiyi wuxuu ku yidhi sal allahu alay slam qul waxaad tidhahdaa nabi allow maa asalukum idinma weydiisanaya calayhi calaa tabliiqi qur'aan qur-aanka inaadin gaarsiiyo idin baro idinma weydiisanaya min ajrin wax ajar ah iyo dhaqaalo iyo mishaar iyo idinkama rabo weeyaan wamaa ana ana min almutakalifiina dadka muxuu aha isdhibo oo wax ayaga aynan awood u lahayn isku kalifo isku rafaadiyo ma saas dhahayaa nabigu lgu yiri sal alla alay waslam intaas wuxuu u daliishanaya oo dukaankii ilaahay uu sheegay subxana wa tacala maalinta qiyaama munaafiqiinta dhagaha tira iyo indhaha muminiintana hergabhaan ugu dhici ninkaasuu la yaabanyi marka intaas ayadoo war uu mara ama intaas adilo uu keensana ninkaas ayuu ku radinaa weyaan waina qurayshan marka laakiin arrinta xaqiiqadeeda ayuu fasirayaa fartaqib yowma taati samaa bidukhaani mubiinin sidii ay ahayd ayuu fasiraya marka radi allahu taala arda waina qurayshan reer qureysheed aba'uu cala islaam islaamnimadii ama cayna islaam islaamnimadii ay ka dib mareen waa soo islaamay marka dambe laakiin waa tii aadii ugu daahay oo nabiga dhibay calayhi sala slam waxay ka daaheen cayn islaam islaamnimada fadacaa calayhim اnabiyu nabiga ayaa habaariy calayhi slat slam oo faqaala wuxuu yidhi allaahuma allahw acinnii igu kaalmay calayhim ay calaa islaamihim inay soo islaman waxaad igu kaalmaysaa bisabcin toddoba sana oo ka sabcii yuusufa nabi yuusuf toddobada sano abaarta ahayd oo ummaddii muxuu ahaa dadkii uu la joogay lagu riday toddoba la mid ayagana igu kaalmay si ay u jabaan muxuu ahay ay isu dhiibaan oo islaamnimada uga hogaansamaan intaasuu nabiga ilahi u bari subxana watacaala yani todoba halaagta muusan dhihin laakiin wuxuu dhahay todoba igu kaalmay mxuu aha ay ku islaamaan weyaan saas ayuu koley macnaha u badan yahay wallahu aclam faakhadatkum kadibna waxaa qabat sanatun abaar xataa halakuu ilaa fiiha ilaa ay ka halaagsamaan xoolihii akaba-ay abcan wa akaluu ay ka cunaan meytata bakhtigii iwalcidaama lafihi ay ka cunaan weyaan lafihii iyo bakhtigii iyo harkihii ay cuneen weyaan wayara rajulu nin markaas ninka wuuu arkaya maa bayna asamaai samada waalardi intu dhexaysa kayad dukaan qiiqoo kale ayuu arkaya yani abaarta markay badato oo xawr iyo waxba toore iyo mxu ah, daruur meesha laga waayo qofka xataa fitamiinki iyo wixii ay ka wada dhamaadaan araggii xataa wada daciifa mogta kadib markaas qiiq ay arkayaan kormarkaysa u eegaan qiiq ay arkayaan kayad dukhaan fajaahu abu sufyaan abu sufyaan iyo orda u yimid nabiga cala sl marka gaalada madaxu ahaa radi taala arda gadaal soo islaam waana taqaanaan faqala wuxu ya muxamedu muxamedow timid oo nabaynimo ayaa lagaas lagugu soo saaray ta'murna adoo nafari bisilati raxim raximta inaad wa ina qowmaka qoladaadana qad halaku way halaagsameen fadcu llaha alla weyne u bari oo haddii aad rumaysanta inuu mxuu ahaa isaga habaartamay oo habaarkiisa la aqbalay ba iska rumays imtixaanku haysta muxuuye wuu soo islaami doonaa radi taala arda faqalaca kadibna wuxuu akhriyey fartaqib suga nabi allow yowma maalin tatii ay imaan doonto asamaau samada bidukhaanin qiiq mubinin cad ilaa qowlihi laga gaara yowma nabdishu lbatshata alkubraa inaa muntaqimuun ilaa qowlihi taala laga gaara caaiduun ilaa qowlihi tacala laga gaara caaiduuna kuwa soo laabta weyaan o ayukshafu miyaan lafaydi doonaa marka intaas wuxuu ku khatimay ninka cabdullahi bn mascuud arintaas marka fartaqib yowma taati samaa bidukhaanin mubinin arintaasay ka hadlaysay qiiqaas niminkaas reer qureysheed cuquubadaas lagu riday ay ka hadlaysay si uu ilaahay wa taala ugu kaalmay nabi maxamed inay soo islaamaan intaasuu ku xiray ko qiso kaloo bilaba marka ninka cbdullah masud radiallah ta anada ninka ayuu marka sii radinaya ood ku daba jira ood leeyahay waxaad sheegaysa wax ka jira inay jirin ama ninka wuuu sheeg kama jiraan marka wuxuu yidhi ayukshafu canhum miyaa laga faydi doonaa cadaabu alaakhirati cadaabka aakhira idaa ja'a markuu imaado ya rabbana kshif cana alcadaaba inaa muminuun marka mqiyaamo ma cadaabkia laga faydi doona kala waa may w gaal mi cadaab laga faydi xataa yalij aljamalu fi sami lkhiyaad marka suuragal maaha weyaan o uma intaa kadib caadu waxay u laabteen kufri gaalnimadoodi markuu nabiga ilaah u baryay oo kadibna gaalnimada ay u laabteen nacam fadalika arrinkaas qowluhu tacala qowlkaa loo yidhi weyaan yow maalin nabi allow xus nabdisho aan qaban doona albatshata qabasho alkubraa ee yowma badrin waa maalinta badr oo la qabtay oo toddobaatan laga dilay odayaahoodai ugaasyadii toddobaatan laga soo qafhashay walizaaman waxaa weyaan lizaaman oo alla yidhi laazim noqonaysana yowma badrin weyaan aliflaamim quliat ruumna ilaa sayaqlibun laga gaarana aruumu qad madaa waa tii xali aan soo marnayo aliflaamim qulibat ruum fii adna alardi wahum bacda halibim sayaqlibuun inay laga qaalib noqday gadaalnabana ayaga adkaadeen waa tii aan soo marnay weyaan qowluhu tacala qowlka famaa bakat ma ma oynin calayhim korkood asamaau samada waalardu arada uma oynin gaaladii iyo dadkii la haligay samadii arada uma oynin weyaan xadiidka toddoba boqol iyo lixdanaad can anas malik waxaa lg radi allahu taala arda qala wuxuu yihi anas qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slem maa min muminin qof mumin ma jira ilaa hadduu jiro waa daciif abcan walahu waxaa usugnaaday baabaan albaab ayaa usugnaaday baabun baab oo yascadu minhu camaluhu wanaagsan baabun oo yanzilu minhu risqu risqiisu kasoo dego weyaan faidaa maata hadduu dhinto bakaya caleyh labada albaabaa wo ooya fadalika arrinkaas qowluhu caza wajala weyaan famaa bakat may ooyin calayhim korkood asamaau samadi walard aradi wamaa kaanuu mahin mundariina kuwa la korto tirmidi waa daciif weyaan xadiis todoba boqol iyo ko iyo lixdanaad can ali bn abi aalib waxaa lg radi llh an qal wuxu cali ina almuumina qofku muuminka idaa maata hadduu geeriyoodo baka caleyhi waxaa u ooya musalahu meeshuu ku tukan jiray min aardi arada iyagoo mascadu camalihi camalkiisa meeshuu kori jiray min asamaai samada ayaa u ooyay weyaan uma talaa wuxuu akhriyey famaa bakat ma ooyin calayhim korkooda asamaau samadii iyo walardu aradi wamaa kaanuu ma ahayn mundarin kuwa la korta ma ahanin weyaan almaqdisi fi almukhtaara fi axadiid almukhtaar ayuu kusoo saaray sanadkiisa waa xasan weyaan naam suurat laxqaaf hada maxalu bayaaniha weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi aw ahaaratin amaba raad iyo qoraal oo min cilmin cilmi ah xadiid todoba boqol iyo laba iyo lixdanaad can sufyaan waxaa laga wariyey can safwaan ibn sulaym wuxuu ka wariyey can abi salamata bn cabdiraxmaan wuxuu ka wariyey raximahum ullah can bn cabaas wuxuu ka wariyey radi allahu tacala arda qaala sufyaanu wuxuu yidhi laa aclamuhu ma ogi ilaa can nabiy nabiga xaggiisa inuu ka wariyo oo nabiga u koryeelay mooyane aw ahaaratin amaba raad oo min cilmin cilmi ah qaala wuxuu yidhi waa qoraal weeyaan la sheega waxaa waa qoraalkaas waxaa soo saaray imaam axmed fii musnadihi isnaaduhu saxiixun calaa shardi shaykhayn qowluhu tacala qowlka alla u yidhi waladii kii qaala yidhi liwaalidayhi labadii dhashay uffin uf baa alakumaa idinka idiin sugnaatay ninka saa yidhi ayaan insha allahu tacaala halkan laga soo qaaday ama laga hadlaya weyaan xadiidka todoba boqol iyo saddex iyo lixdanaad can yuusuf ibni mahik waxaa laga wariyay qala wuxuu yuusuf raximahullah kaana marwaanu marwaan wuxuu ahaa imulxakam cala alxijaazi maka iyo madiina iyo waddankaas ayuu maamulay weyaan istacmalahu muaawiyata mucaawiyatu sayid mucaawiya ayaa ka dhigay gobnatoore amaba gobolkaas u dhiibay fa khaaba uu khudbeeyey marka ninka la yidhaahdo marwan ibnu xakam fa jacala wuxuu gudagalay markii yadkuru inuu sheega yaziid ibna mucaawiya yaziid ibna mucaawiya inuu sheego likay yubaayaca lahu in waxa weeyaan mubaayaca iyo loola ballamo lahu isaga bacda abiihi aabbihiis kadib oo sayid mucaawiya markuu geeriyoona intuusan geeriyoonin ka hore ayaa wuxuu yidhi haddii aan geeriyoodo waxaa muslimiinta madax u noqoni yaziid oo wiilkayga ah saas ayuu yidhi weyaan marka marwaan maxakam oo amar la soo siiyey ayaa marka mimbarkii wuxuu ka sheegay in yaziid loo rabo inuu noqdo khaliifat lmuslimiin intaas ayuu sheegay fa qaala lahu cabdiraxmaan ibn abibakar wuxuu ku yidhi shayan wax buu ku yidhi waxaas wax kama jiraan miyuu yidhi mise yaziid waa nin xun buu wax buu sheegay kolleyba fa kadibna wuxuu yidhi khuduuhu hala soo qabta marka nin amardiidi sameeya hala soo qabta cabdiramaan bin abubakr waa taqaanaan waa um lmumin caaisha radi allahu taala ardaha walaalkeed waad garanaysaan fadakhala markaasuu galay beyta caaishata ayuu galay falam yaqdiru caisha gurigeeda geli karaan ya caaisha gurigeeda umlmuminiin qof u dhowaan kara miyaa jira weyaan laa amiir walaa hayruhu cid u dhowaan karta lama arka weyaan haddii gurigii nabiga muxuu ahaa la damca de waa muslimiintana baa ku wada kaci war ma lahan warkaas war ma jiro weyaan fadakhala kadibna wuxuu galay bayt caaisha ayuu galay falam yaqdiruu maayna awoodin ay meesha ay kasoo dhawaadaan faqaala marwaanu marwaan ayaa dhawaaqay wuxuu yidhi ina haada cabdiraxmaan ibn abubakar alladii ki weyaan anzla allahu alla weynuu kusoo dajiyay fi isaga waladii kii qaala uu yidhi waladii kii qaala yidhi iwaalidayhi labadii dhashay uffin uf baa lakuma idiin sugnaatee ataacidaanini miyaad ii aboohaysaan an an uraja in lisoo saari doono waqad halat ru min qabli kan wayaan nimaaya dushua laga saari karaa mogta fa qaalat caaishatu waxay tidhi min waraai lxijaab xijaabka dushiisa iyadoo joogto muxuu ahaa qolqolkii ama gandoobkii ku jirto xagga ka jirta waxay tidhi maa anzala allahu alla weyna sooma dejina fiina anaga shay-an shay oo min alqur'aani qur-aanka waxaanad ka hadlaysa qur-aan annaga gooniyahaan ree abubakar haddii aan nahay wax gooniyahaan oogala soo deji lama anzala soo dejiyay cudrii cudurdaarkayga in aan dembiile aanan ahayn oo ligu been abuurtay waxaa weeyaan waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun marka waa taas ayaa soo degtoon inaan ani nadiif oon beri ahay umbaad ilahi subxana watala quraan kusoo dejiyey laakiin waxaanad daldalaysa marwaano waxba kama jiraan saasay ku tihi radi allahu taala ardaha buhaari ayaa soo saaray suuratu moxamed hada maxaa loo bayaaniha weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wain tatawallow haddii aad jeesataan yastabdil wuu badel qaadanay rabbigiin qowman qolo hayrakum adinka aanan ahayn diintan ilaahay subxaana watacaala ku dhaqankeeda jacaylkeeda gargaarkeeda ka qiiroshadeeda oo qofka muxuuah ayadii yacnii difaaceeda iyo baritaankeeda iyo howlahaas aad hawl ay u noqoto oo cilmihiisaad ugu murga iyo xoolihiis ugu murga oo naftiis ugu murga aad ugu murga arrinta iyada waa arrin noo wada taalo laakiin haddii annaga aan ka wa tacala ystabdil qowman hayrkum haddii aad ka jeesataan ilaahay wuxuu badel qaadanaya qolo aan adink aan ahayn uma laa yakuunu amhaalakum adinkoo kalena ma ahanayaan wacadata ayada marka diintan ilahay uu gargaaraya subxana wa tacala diintiisa waa mansuur daa'iman wa abadan adi marka tareenkan soctaa kaarin aday kuu talla marka tareenkan amar raac oo gargaarkan ummaddan ilaahay diintiisa u gargaaraysa ka mid noq tusaale ahaan had abujahl iyo abulahab iyo raggii aad ragga ayaga ahaa tareenkii islaamka oo socday iyo diintan gargaarkeedii ayaa looga yeeray haa antum haaulaai tudcawn loo yeer laakiin maca dalika waxay yihahdeen maya waxaa weeyaan danka ma waxaan waa iska baabi'i doonaan laakiin yaa u jooji miyaa loo istaaji waa maya diintan marka ilaa waxaa weeyaan qiyaamo ay ka dhacdo way soconi adiga marka xilligan kaaga aadan oo sano adi aad noolaanaysa amaba lixdankan sanood noolaan ama todobaatankan sanood noolaan ama ka badan ama ka yarood noolaanaysa intaan aad nooshahay dowrkaada qaybtaada ka qaado intaana kaaga aadan intaana mxuu ammaano kusoo gaartay adi haddii aad marka aad dan ka gelinna ilahay ummad kale usoo saaraya ilahay ummad kale usoo saaraya subxana wa tacala wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakun amhaalakum tusaale ahaan maanta haddii ay caraboo dhan ilahay ku kufriso kuwa xaram jooga kuwa meel kale jooga dhammaan ay alla ku kufriyaan diinta ilahay mansuur waa ayaga unba un mxu khadka dhacaya mooya diinta ilaahay afrikaan iyo yurub iyo meelo aadan filayn ad ilahay subxana watacaala ka dilaacina trama laga yaba inaad inta soo islaam aadila islaamkaan u taaganahayba suuragal wa waa suuragal wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuunu amhaalakum marka diintan daa'iman oo abadan anaga waxaa nagala rabaa inaan diintan gargaarkeeda iyo garabgalkeeda iyo kamurugeeda iyo mxuua kaalmaynta diintan xoojinteeda waa mas-uuliyad dhammaantana wada saaran nin walba marka dhabarka urita weyaan haddii marka aan ka jeesanana diintanna ma jiisays annaga mxuu ahaa meesha un ku dhimanayna ama ku jiisayna weyaan xadiidka todoba boqol iyo afar iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda qala abu hurayra qaala naasun dad waxay yidhahdeen min asxaabi rasul rasulka asxaabadiis ka mid ah, ya rasul rasuulka allow man haaulaai kuwaas waa kuwa aladiina kuwaasoo dakara allahu allaweyne uu sheegay in tawalayna annaga haddii aan jeesanna istubdilu ayaga la badel qaadana bina annaga nagula badeli uma lam yakunuu aana noqonayn amaalna anagoo kale aana noqonayn waa kuwe qaala wuxuu yidhi wa kaana salmaanu salmaan faris wuxuu ahaa bijanbi rasuullah nabiga agtiis ayuu fadhiyay calayhi salatu slam faqala wuxuu yidhi fadaraba rasulah nabigan wuxuu ku dhuftay fakida salmaan salmaan boodadiis ayuu saas gacanta ugu dhifta nabigana sal slm wa qaala wuxuu yidhi hada kan i asxaabu asxaabadiis weyaan waladii alih baan ku hartay nafsii nafteed biyadii gacanta kusugan tahay waayahay low kaana aliimaanu imaanka haduu ahaan lahay manuutan mid ku xiran bihuraya xidigaha kuwa ugu sarreeya mid ku xiran hadduu ahaan lahaa halkaas ka raaraca la tanaawalahu rijaaluhu min faris rag oo reer farisa ayaa gacanta kusoo dhegi lahaayeen oo diintaas maxaa uga gaari lahaayeen fursiga marka carabtii wixii ka soo haray dhankaad jiray oo hadda hindidaas bakistaanta bangladeshka nimankan iraanta ah jamhuuriyaadkaas islaamiga ah, iraan haakada ummadahaas dhan ayaa taqriiban forsi laisku dhihi jiray marka diintan adi haddii aad ka jeesata khalaas ummad kale asxaab alkutub sita bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nisaa-i maaja raggaas asxaab alkutub sita yaa carabaha yaa carabaha quraada aad taqaanaan yaa carabaha aimadan imaam bukhaari muxuu ahaa kaas carab shuqulkuma lahayn marka diintan waxaa weeyaan ilaahay subxaana watacala ciduu rabo ku cisaynaya adig kuwaas zumradaas ka mid noqo haka harin ay tagto noqosho ma laha dib damba haddii diyaarada ay tagto moogtahay waxaad helaysaa mid kale aad goosanayo tigidka dib aad u yar dhiganayo abadan diintan haddii gargaarkeeda adiga maanta tabarta ama awoodda ama dhaqaalo amaba maskax amaba xoog amaba fikir aad leedahay haddii mar ay ku dhaafto khalaas wabilahi towfiiq noqod ma cid kale ayaana shaqada qabsanaysa imaam tirmidi waa saxiix weyaan suurat alfaatixada mahalo bayaariha weeyaan hada wallahu aclam wsala allah wslam ala rasuuli mustafa